لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كم وكأي وكذا ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت عشرين ككم شخصا سما وأجزا تجره من مضبرا إن وليت كم حرف جر مظهرا واستعملنها مخبرا كعشرة ومئة ككم رجال أو مرة ككم كأي وكذا وينتصب تمييز tamyiizu dayni aw bihi isilmin tuusib ixki biayin maa limankurin su'il canhu biha fi lwaqfi aw xiina tasil wawaqfan ixki maa limankurin biman wanuuna xarik muطlaqan waashbican waqul manaani wamanayni bacda lii ilfaani bibnayni wasakin tacdiili waqul liman qaala atat bintun manah wanuunu qabla talmuhanna muskana wاlfatxu nazlu wasili taa walaalif biman biiri da biniswatin kaliif waqul manuuna wamaniina muskina in qiila jaa qowmun liqowmin futina wain tasil falafdu man laa yakhtalif wanaadirun manuuna fii nadmin curif walcalaa maxkiyannahu min bacdi man in cariyat min caatifin biha qtaran kam waka'ayin wakadaa haadaa maxaluha mayiz tamyiizi filistifhaami istifhaam dhexdii xaal ay ku sugan tahay kam lafdiga kama bimili maa shay wax lamid ele ku tamyiizi mayazta cishriina cishriin aad ku tamyiizisay wadaalika ka kam shaksan samaa weeye wa ajiz bannee an tajura inay jarto hu tamyiizka min inay jarto mudmaran xaal uu yahay minka mid la qarinayo in waliyat wa haddii ay ku xigto kam lafdiga kamaa xarfa jarin xarafka oo mudharan la daahiriyey waxaan ku soo jirnay baabulcadadi ayuu soo dhammeeyey kinaayatulcadad wax la yidhaahdo ayuu halka sheegayaa musanifka saddex lafdi isla markaana cadad mubhama kinaaye ka ah saddexdaa lafdi waa kam iyo ka'ayin iyo kadaa ka'ayin iyo kadaa wuu soo wadaayee kam ayuu bilaabay kam laba isticmaal ayay carabiyada ku leedahay istifhaamiya iyo khabariya labadaa ayay u qaybsantaa khabariyada wuu keeni doonaaye istifhaamiyada ee <clears throat> sida lafdi macnihii ka muuqataaba waxbaa laisku weydiinayaa jumladeeduna inshaa'i weeyaan weliba alabi ah waa inshaa'i alabi ah ee jumladu ma aqbalayso sidqi iyo kadib wax alla waxaan sidqi iyo kadib lidaatihi jumladaan u aqbalinna inshaa'i baa loo yaqaanaa maa lam yakun muxtamilan lisidqi والكذب الإنشاء ككن بالحق أقسامه كثيرة ستنجلي أمر ونهي ودعاء هذا استفهامي وحياوها ساكمدة استفهامك إنشائك ولما الطلبك يكمد يهي كم تا استفهامية وي مركا استفهامية تاي ولا تمييزية ما دام عدد مبهم كراية أي كتهي عدد كمبهم كأوحى لولا جيده ayaa loo baahan yahay in la caddayo tamyiis ayaa la dabadhigi caddaynayo cadadkii mubhamka ahaa tamyiizkaasi in laiska iska xadfaa waa bannaan tahay daliil haddii loo helo oo in lagu yidhaahdaa bannaan kam sumta kam yowman meeshii aad dhihi lahayd mar haddii soom meesha u yimid maalin in la soomayo way caddahay kaa daliil haddii sidaa loogu helo iyo wax ku tusiyo waa la iska xadfi karayaa tamyiizka tamyiizkeedana wuxuu noqonayaa ka tamyiizi alcishriin cishriin tamyiizkeedii oo kale oo cishriin tamyiizgeeda maxaa lagu yaqaanay mufrad mansuuba ah wamayiz alcishriina litisciina biwaaxidin ka arbaciina xiinanu annagii soo marnay mufrad mansuubaa lagu tamyiizinayay kamta tamyiizgeedana mufrad mansuuba weeyaan kam rajulan cindaka ad leedahay waayahay yahay kamta haddii lafteeda la jaro oo kamta waxaa bannaan in la jaro xarfuljar haddii lagu jaro tamyiizga in la jaraa bannaan in la nasbiyaa waa sax in la jaraana way bannaan tahay haddii la jaro maxaa lagu jarayaa musanifka sida uu maray naxwiyiin bacdi ka midana ay marayaan weliba loo badan yahay min maxduufaa jari min meesha laga xadfi ayaha jari waxaa bannaan inaad tidhaahdo bikam jidcin saqafta beytak bikam imisaa jidcin min jidcin ee tiir saqafta beytaka gurigaada aad ku sanqafto waa yahay amaa kamtu haddii ayan jarnayn tamyiiska in la jaraaba bannaano waa la nasbini cinda aljumhuur qaara bannaynayaaye tamyiiskeedana mufrad inuu noqdaa laazima in la jamciyaa ma bannaano lafteeda qolaa waxay leeyihiin waa la jamcin karaya taasuu ka hadlaya mayiz tamyiizi fil istifhaami istifhaam dhexdii xaal ay ku sugan tahay kam tamyiizi bimili maa shay wax lamidana ku tamyiizi mayazta aad ku tamyiisisay cishriina cishriin aad ku tamyiisisay wadaalika ka kam imisaa shaksan ee ruuda sabaa kor noqday wa ajiz bannee an tajura inay jarto hu tamyiizka min inay jarto mudmaran xaal uu yahay minkaasi mid la xadfayo in waliyat waa haddii ay ku xigto kam lafdiga kama xarfa jarin xarfuljar haddii ay ku xigto xarafka oo mudharan la daahiriyey wastacmilanhaa mukhbiran ka cashara ow mi'atin ka kam rijaalin ow marah ككم كأي وكذا وينتصب تمييز ذين أو به سلم تصب واستعملا استعمال ها كمتي استعمال مخبرا حالا تايمتك خبري كعشرة عشرة حال أي لم يتهي أو مئة مئة حال أي لم يتهي ككم رجال أو مرأة ويه ككم أي لم يتهي كأين إيه وكذا وينتصب وحا نسبومي تمييز ذين لبدا تمييزكم ow sil la xidhiiri min lafdiga min abihi tamyiizka tusib xaqaba asiibiya ee alfaadu kinaayati alcadad saddex lafdi ah kam iyo kaayin iyo kada kamtii ayaan ku jirnay laba qeyb ayay u qaybsantaa carabiyada istifaamiye inay tahay wuu soo sheegay kamta khabariye inay tahay khabariye inay tahay waxaa loo jeedaa jumlada ay ku jirtaa sidqi iyo kadib ayay aqbali waxaana isticmaala haaliban ruux muftakhiroo faanaya ayaa isticmaala waayahay kamtaa khabariyada ah awalan horta ay la mid tahay ama mi ay la mid tahay wuxuu u jeedaa tamyiizgeeda majruur weeye mar walba tamyiizka ka dambeeya wuu jaran yahay ilaa cashare waxaan soo sheegnay alaaa ilaa cashare tamyiizka in loo idaafaynaye lagu jarayo asagoo jamculqilaah mica iyo alfinna waxaan soo sheegnay isagoo mufrada ayaa loo idaafaynaya lajanaya alaaatan bitai qulilcashara fii cadima axaduhu mudakara fi didi jarid walmumayiza jruri jamca bilafdi qilatin fi lakuri waa hadduu alaaa ilaa cashara tamyiizgooda jamculqila isagoo ayaa loo idaafaynayao lagu jarayay wa miatan walalfa lilfardi adif mica iyo alifna isagoo mufradaa loo idaafaynayay haddaba kamta khabariyada tamyiiskeeda mar walba waa majruur oo lama nasbin karo majruur ha ahaadee jamac inuu noqdaana way suuroobi karta oo sida cashara tamyiiskeedaba jamc loo idaafeeye u noqon jiray mufrad inuu noqdaana way suuroobi karta sida mia tamyiiskeedaba mufrad loo idaafeeyey uu u noqon jiray intaasu ujeeda miaalkuna waxaa weeyaan kam cabiidin malagtu kam bada kam cabiidin majruur marka uu yahay min maxduufa jari ama mudaaf ilayhi nimaa lagu jaray yaa mukhtalafa kam in badan cabiidin ee addoomma ayaan malagtu anigu mulkiyey yani iftikhaar iyo fan ayaa haaliba in loo isticmaalo waa yahay ka ayin iyo kadaa ayaa yimi ka ayin bal kadaadahi ii dambayse waxay la mid tahay kamta khabariyada ah waxaa loo isticmaalaa litakhiir wax badin iyo iftikhaar ayaa loo isticmaalaa sida badan waxayse kaga bedelan tahay ka ayin tamyiizgeeda waxa haaliba min in lagu jiro in la nasbiyaa waa qaliil oo kam rajulan in la yidhaahdo waxaa ka badan ka ayin rajulan in la yidhaahdo waxaa ka badan ka ayin min rajulin in la yidhaahdo qur'aankana wax alla waxaa ka ayin ku jiraa tamyiizgeeda majruurun bimin wey waa ka ayin min qaryatin wa ka ayin min daabba min in lagu jaraa la yaqaana haalibna ah in la nasbiyaana qaliil wey kadaa ayaa timi kadaa awalan marka la isticmaalayo saddex qeyb ayuu u qaybsamaya isticmaalkeeda iyadoo mufrada in la isticmaalo oo malagtu kadaa rajulan aa tiraa cabdan malagtu waan mulkiyey kadaa wax badan cabdan min jihati addoon iyo ma ahee kadaada inaad soo celcelisood isku tawkiidiso oo malagtu kadaa kadaa rajulan iyo inaad isku cadafto malagtu kadaa wa kadaa rajulan saddexdaa arrimoodba waa bannaan yahay si kastaba ha ahaatee kadaada marka kaayin iyo kam sideeda loo isticmaalayo khabariye ay tahay litakiirna macnaheeda loo jeedo tamyiisgeeda waa la nasbini nasbo waxaan ahayn kuma bannaano ee meesha uu leeyahay wayantasib tamyiizu dayni aw bihi silmin silmin waxay u noqoni oo keli ah kaayin tamyiisgeeda oo kaayin tamyiisgeeda min haalib lagu jaraa amaa kadaa tamyiisgeeda weligii lama jari kara in la nasbiyaa waajib ah wastacmilan isticmaal haakamtii isticmaal mukhbiran xaal a tahay mid ku warramaya ka casharatin cashara xaal ay la mid tahay tamyiiskeeda jamac jamculqilo loo idaafaynayo way u jeedaan ow mi'atin mi'a xaal ay la mid tahayoo waa mufrad loo idaafaynayo ka kam rijaalin ow mar'atin labadiiba asagaa kuu miitaali rijaalinna waa jamac mar'atinna waa mufrad ka kam rijaalin rag badana aw mar'atin kam mar'atin haweenay badana ka kam lafdiga kam ayuu la mid ahaadee ka ayin ayin oo istifhaamiye caadi ahaan jirta waagii hore ayaa kaafuljar la geliya waa la istarkiibiya macnihii istifhaamka laga saaray macnaheedina wuxuu noqday litakhiir ka ayin ayaa la mida iyo wakadaa wayantasibu waxaa nasboomi tamyiizu dayni ka ayin iyo kadaa tamyiizgoodaa nasboomi aw sin la xiriiri bihi tamyiizka min la xiriiri waa tamyiizka ka ayin oo keli ah amaa kadaa tamyiizgeeda mid laguma jeri karo tusib xaqaada asiibi alxikaaya ixki biayin maa limankuurin su'il canhu biha fi lwaqfi ow xiina tasil alxikaayatu lafdigaa aslu luqihiisa almumaahalatu weeye laba shayoo la isu ekeeyey ayaa xikaaye li zaydun yuxaakii camran zayd camar uu shabbahaa weeyaan uu egyahay oo mumaail buu u yahay waa xagga luqada isilaaxa naxwiyiinta xikaaye waxay u yaqaanaan iiraadu lafdi اlmasmuuci bihay'atihi aw bisifatihi aw bimacnaahu lafdii horay loo soo sheegoo la maqlay qaabkiisii in loo soo celiyo ama sifadiisii in lagu soo celiyo ama macnihiisii in lagu soo celiyo miaalan husiyo si aad u fahamto ninaa wuxuu yidhi zaydun qaa'imun zaydun qaa'imun nin camar la yidhaahdaa wuxuu yidhi zaydun qaa'imu markaasaa waxaa tidhi qaala camrun zaydun qaa'imu zaydun qaa'imuntii camar uu ku hadlayaa sideedii u soo aroorisay bihay'atihi weeye taasi qaabku ugu hadlay qaabkii mubtadaha iyo khabarku isu tarkiibsanaa siduu u ciraabnaa noocii baad ugu hadashay bihay'atihi weeye ama sifadiisaad ku soo aroorini musanifkaaba keeni doonaa sifada ama macnihiisaad ku soo arooriniyo zaydun qaa'imunsu asaga muusan dhihin jumla ismiyuu isticmaalay waxaa kuu bannaan inaad tidhaahdo qaala camrun qaama zaydu oo jumlada ficliya aad ka dhigto isagu zaydun qaa'imun buu yidhi macna ahaan inaad u xikaayooto hadalkiisa ee alfaaddiisii aadan xikaayooninna waa suroobi karta waa iraadu lafdi lmasmuuci bihay'atihi aw bisifatihi aw bimacnaahu haddaba lafdiga masmuucee la xikaayoonayo ayaa laba u qaybsamaya jumle iyo mufrad waxa aad xikaayoonay jumle inuu yahay iyo mufrad inuu yahay labadaa mid un wey jumle haddii uu yahay qawlun wamaa tasarafa minhu ayaa lagu xikaayoodaa qaala iyo yaquulu iyo qul iyo ayaa lagu xikaayoodaa waa yahay iyo wixii ka tasarufay qowl garanay waa haddii uu jumlo yahay oo miaalka haddeer sheegaynoo kale hadduusan jumlo ahaynee mufrad yahay mufradka maca istifhaamin in la xikaayoodo iyo maca hayri istifhaamin in la xikaayoodo labadaa midu weeye maca istifhaamin haddii la xikaayoonayo mufrad baad xikaayooni maca istifhaamin baadna xikaayooni musanifka kan uu u baabaysta weeyaanoo alistihbaatu biayin ow min baa la yidhaahdaa ayin iyo min in hadal horay loo soo sheegay lagu sugayo lagu xikaayoonayo waa kan musanifka uu ka sheekeen rabuu u baabaystayba waa haddii mufradkii maca istifhaamin la xikaayoonayo oo nin baa wuxuu kugu yidhah jaaa zaydun ayun baad leedahay ayun ra'aytu zaydan ayan xarakadii saarnayd lafdigii uu ku hadlayay laftiisaad ayan saari waxa aad xikaayoonina sifatulafdilmasmuuc buu noqonayaa hay-adiisii ma aha macnihiisina ma aha ee sifadiisii baad xikaayooniyo sifadana lix arrimood ayaa loo jeedaa icraabkiisa mufradnimo tasniyanimo jamacnimo mudakarnimo mu'anasnimo lixdaa arrimood wixii ku sugnaa lafdigii la maqlay ayaad ku xikaayooni ayun iyo man musanifkaa sheegi doona kaa qiyaas weeye waa sax shuruuddiisa haddii la helo musanifkaa soo wadaaye mufradka la xikaayoonayaa hadduusan maca istifhaamin ahayn oo istifhaam aan lagu darin labaa loo kala qaadi mufradka macnihiisa in loo qastayo iyo lafdigii in loo qastayo macnihii haddii loo qastayo in la xikaayoodaa naadwe shaadwe nin ayaa wuxuu yidhi haataani tamrataani kuwani waa laba timirood dacnaa min tamrataani bay yidhaahdeen qaar dacnaa min tamrataani minta xarfuljar bay ahayd tamratayni inay yidhaahdaan soo ma tamrataanidii asaga uu ku hadlu ku xikaayoonaya isla markaana tamrataani ta'dan iyo miimkan iyo ra'dan uma qastihayeen macnihii timirta ahaabu buu u qastaya taasi masmuuc wey waa qiyaas ma ahee waa samac wixii la maqlen baa lagu gaabsanaya khalaas wey waa haddii mufradka istifhaamin la xikaayoonayaa macnihiisa loo jeedo lafdigiisa haddii loo jeedo mufradkan la xikaayoonaya istifhaamna aan laga hormarinin lafdigiisa haddii uu maqsuud yahay qiyaas wey laba wej ayaana kuu bannaan wax alla wuxuu ku sugnaa inaad ku xikaayooto bina iyo icraab wuxuu doonaa ha noqdo iyo inaad icraabto oo icraabka haddeer mustaxiqa uu ku yahay aad icraabto miaal daraba zaydun camran yaa waxaan ku idhaha daraba icraab markaasa waxaa tidhaha daraba ficlun maadin daraba mubtada waaye darabadan aad ku hadlahaysa ficlun tanna waa khabarkii mubtadaha hee darabadani lafdigii aan kuu sheegaad xikaayoonhaysood sidiisii u sheegihays labaa kuu bannaan marka daraba ficli maadi oo fatxa ku binaysan ayuu ahaaye sidiisii u sheeg mubtada weeyaane marfuuc calaamatu rafcihi damatu muqadaratu calaa aakhirihi manaca min duhuuriha ishtiqaalu aakhiri bixarakati alxikaaya waa bannaantahay waxaa kaloo banaan icraab darabun ficlun maadin dheh waa mubtada ficlun waa khabarkii labadaa wej ayaa kuu bannaan kelimada saddex xaraf iyo ka badan haddii ay tahay alla sahali laba xaraf haddii ay tahay labada xaraf xarafka u dambeeyaa xarfulcilla hadduusan ahayn oo xarfu saxiix yahay in la tadciifiyaa bannaan inaan la tadciifininna waa bannaan tahay marka la icraabayo weeye min muxuu ahaa sirtu min albeyti baan icraab ku idhi minti baad rabtaa inaad sheegto waxaad tidhi min xarfu jarin hee mintan mubtado weeye xarfuna waa khabar min haddii aad ku xikaayooto sukuunkii waagii hore saarnaa alla sahli haddiise aad dabacdo inaad icraabto labaa kuu bannaan labaa kuugu bannaanoo nuuntani inaad tadciifiso min nun inaad tidhaahdaa waa kuu bannaan tahay inaad takhfiifisaana waa kuu bannaan tahay minun xarfu jarin inaad tidhahdana waa ku bannaantay waa hadduu labada xaraf xarafka u dambeeya xarfulcillo uusan ahayn xarfulcillo haddii uu yahay in la tadciifiyaa laazim wey low qaama zaydun icraabaan ku idhi low aad rabtaa xarfu shadin inaad ku sheegto haddaa sideedii iyo sukuunkii ku xikaayato alla sahal haddiise aad icraabi inaad tadciifisaa waajiba lawun xarfu shardin inaad tidhaahdaa laazim noqoni lawun oo wowda ay adan muxuu ahaa tadciifinin ma bannaano waayo wowdan xarfulcillo weeyaan tanwiin hadduu yimaado wuu xadfoomi mucrabkii ayaa hal xaraf ku soo haray taana lama ogola si ayaan u dhicin inaad tadciifisaa waajiba lawun alif haddii uu yahay xarfulcillaha u dambeeyo alif qaabka loo tadciifinaya hamse inaad ka dambaysiisay noqoni maa rabtaa inaad sheegto maaun waa inaad tidhahdaa maaun laa baa la mid ee eh, laa-un waa inaad tidhaahdaa baabu eh, nisbu musanifku keeni doona insha allahu tacaala waa yahay xikaayadu aqsaamta ayay u qaybsantaa sideedaba wuxuu doonayaa musanif inuu ka hadlo afarta qeyb ee xikaayada ay u qaybsantahay hal qeyb oo ka mid ah mufradaa la xikaayooni istifhaam ayaana lagu xikaayooni isla markaana mufradka sifadiisi weeye wax la xikaayoonayee mufradka hay-adiisi lama xikaayoonayo macnihiisina lama xikaayoonayo ee waxaa la xikaayoonayee dan laga leeyahay waa sifadiisii lixdii qayban haddeer sheegnay ah waa ifraad iyo taniye iyo jamc tadkiir iyo ta'niis iyo icraab saddexdaa arrimood ayaa la doonayaa in la xikaayoodo waxaa lagu xikaayoonayaa waa ayun iyo man labadaa mid un baa lagu xikaayoonay waxaan ahayn laguma xikaayoon karo waka ixkii ku xikaayo biayin lafdiga ayina maa sifadii limankuurin ismi la nakireeyey u sugnaa mankuurka oo su-ila laisweydiiyey canhu mankuur bihaa ayuunta laisku weydiiyey filwaqfi waqafka dhexdii ku xikaayow ow xiina waqti xikaayow tasilu aad waslini wax ka xikaayow waqfan waaqifan xaalaad tahay kelimada mid waqfinaya maa wasfigii limankuurin mankuur u sugnaa xikaayow biman lafdiga man ena ku xikaayo wanuuna waashbican dhergii annuuna nuunta dhergii xarigdheh xarakee anuuna nuunta oo waashbican dhergi mulaqan xaal uu yahay waqul waxaad tidhaahdaa manaani wa manayni dheh bacda lii aniga ayuu ii sugnaaday ilfaani laba dunmayo bibnayni macabnayni laba wiilmacooda dunmayo wa wasakin nuunta sukuunii tacdiil caadilnimaad samayniye wa qul waxaad tidhaahdaa liman ruuxii qaala yidhaahdo atat bintun gabar baa timid ruuxii kugu yidhaahdo waxaad tidhaahdaa mana gabadhu waatay wa nuunu nuun qablat almuhanaa muhanaha ta'diisa hortii xaal ay ku sugan tahay muskaratun mid la sukuuninayo wey walfadxu in la fadxiyo manataan la yidhaahdaana nasrun qaliil weeye wasil la xidhiidhi ataa walalifa ta iyo alif waxaad la xidhiidhisaa biman lafdiga man ah biiri daa biniswatin kalif lafdiga iyo wixii lamid ee gadaashiina kula xidhiidhi wa qul waxaad tidhaahdaa manuuna wa maniina muskinan xaal atay nuunta mid sukuuninayo in qiila waa haddii la yidhaahdo jaaa qowmun qolaa yimid liqowmin qolay u yimaadeen qolada oo futanaa fahma leh wa in tasil haddii aad waslini fa lafdu man man lafdigeed laa yakhtalifu iskhilaafi maayo wa naadiru naadir weeye manuuna lafdigaa fii nadmin nadmi dhexdii ayuu naadir ku noqday nadmigoo curifa la yaqaano xikaayada musanifka uu ka hadlayo waxaan nidhi waa lafdi mufrada oo la xikaayoonayo laguna xikaayoonayo lafdigaa wasfigii uu lahaa ayun ama man midu yacni istifhaam lagu xikaayoonayo ayun waxaa lagu xikaayoodaa ismiga lagu xikaayoonaya waa inuu nakiro yahay waa shardi xaalatulwasli iyo xaalatulwaqfina waa lagu xikaayoonay ismi lafdi masmuuc ahaayee horay loo maqloo nakiro ah wax alla wixii wasfiyee uu lahaa wasfigaa wuxuu noqonayaa icraab wuxuu noqonay ifraad wuxuu noqonay taniya wuxuu noqonay jaamac wuxuu noqonay tadkiir iyo ta'niis wax alla wixii wasfiyee ismigaa nakiradae la maqlay ku sugnaa ayaad ayunta ku xikaayoonay xaalatulwasli iyo xaalatulwaqfi labaduba miaal ninaa wuxuu kugu yidhaha jaaa rajulun rajulun waa ismi nakira ah soo maaha waa marfuuc rafcada saaran iyo mudakernimada iyo mufradnimada ayun ku xikaayo oo waxaad tidhaahdaa ayun rajulka aad sheegi waa ke haddii aad waqfinaya ayun aad ku joogsanay waa sida haddii aadan waqfinaynin ayun yaa aad leedahayna waa la mid ra'aytu rajulan buu ku yidhi ayandhe nasbadii ka muuji marartu birajulin ayin jaaa rajulaani buu ku yidhi waa taniye mudakare soo maahan ayaandhe oo taniya ayanti ayaan labada nin waa kube ra'aytu rajulayni ayayn oo marartu birajulayni ayayn waaye jaaa rijaalun buu ku yidhi ayuundhe oo jamcu mudakru saalim sidiisa ka dhig ra'aytu rijaalan ayiin marartu birijaalin ayiin waa mufrada muanase ja'at imra'atun buu kugu yidhi ayatun dheh imra'ada aad sheegi waate ra'aytu imra'atan ayatan marartu biimra'atin ayatin ja'at imra'ataani ayataan marartu biimra'atayni ayatayn ra'aytu imra'atayn ayatayn jamc muana jaat naswatun buu ku yidhi ayaat dhe ra'aytu ayaate muxuu ahaa waqafkii aqrinayaaye ayaatun haddii aad tidhaahdo iyo muxuu ahaa haddii aad waqfisaa sax weeye waayahay adi alxaasil ismi horoo la maqlay sifa uu lahaa ayunta ku xikaayow bishardi ismigaasi waa inuu nakira yahay ayun xagga u dhaf man baa kuu timid man xaalatulwaqfi oo keliya wax lagu xikaayoodaa waxa la xikaayoonayaana waa sidii hore ismi nakira ah sifaduu lahaa ismigaa nakirada ayaad manta ka muujini ee man nuun reebanaa u dambaysay ee nuunta waad xarakayni weliba mufrad mudakare haddii aad ku xikaayooni xarakada aad saartaad jiidiyood xaraf ka dhalini oo xarakadu haddii ay damo tahayna wow ka dhali haddii ay fatxa tahayna alif haddii ay kasro tahayna yaa miiaal jaaa rajulunba ninkuu yidhi manuu dheh manu nuunta damaheedii jiid wow ka dhali manuu ra'aytu rajulan manaa marartu birajulin manii waa yahay haddii eh, hadday haweenay noqotay a kuu timid ja'at imra'atun manaa dheh manatun bay ahaan lahayd waqaf waxaan ahay laguma xikaayoodo mante manaa islaanta aad sheegi waatay jaaa rajulaani buu yidhi manaan dheh mantii taniye manaan ra'aytu rajulayni manayn ja'at imra'ataani man taandhe nuunta sukuuni ta'dana ka dambaysiye ta'dii alifu taniyaha ka sii dambaysiyey man taan walfadxu nasru nuunta in la fadxiyaana qaliil weeyaanoo manataanqo la yidhaahdana waa la arkay laakiin man taan in la yidhaahdaa la yaqaana ra'aytu imra'atayni man tayndhe waayahay ja'a rijaalun manuundhe jamc mudakr usaalim sidiisi ka dhig nuun u dambaysi mufradka iyo yayankaa iska dhexgelin jamca mudakr mufrad mudaker ee manuubu ahaa nuun kama dambaynin wowda reeba jamca mudakerkana nuun ah ka dambaysa manuun waayahay eh, ra'aytu rijaalan maniin haweenah kuu yimid jaa'at niswatunaa tidhe manaat dheh jamc muanasusaalim aad ka dhigahaysa manaat qaabkaasaa loogu xikaayoodaa xaalatulwaqfi ayayna khaas ku tahay xaalatulwasli ka waran man ma beddelaysid buu ku leeyahay jaaa rajulun man yaa zaydun xaalatulwasli mar haddii ay tahay man inaad beddeshaa ma badan ma badnaane ee manta ismi horoo nakiroo la maqle marka aad ku xikaayooni sifadii u lahaa waa in xaalatulwaqfi ay tahay ee manta aad ku dul joogsani haddaadan ku dul joogsanayninse man isbedeli mayso intaasuu ka hadlaya ixki ku xikaayow biayin ayin waxaad ku xikaayootaa maa wixii limankuurin ismi la nakireeye u sugnaa ismiga oo su'ila laisweydiiyey canhu ismiga bihaa manta ee ayunta laisku weydiiyey filwaqfi xaalatulwaqafkana ku xikaayo ow xiina ama waqti ku xikaayow tasilu aad waslini wax ka xikaayo waqfan waaqifan xaalaa tahay kelimada mid waqfinaya maa wixii limankuurin mankuur u sugnaa ismi la nakireeye u sugnaa biman ku xikaayo waxarig xarakee annuuna nuunta xarakee muطlaqan xaal ay tahay xarakada mid la idlaaqe damo kasre iyo fatx midkay doonto aan noqoto waxariki nuuna nuunta xarakee muطlaqan xaal ay tahay mid la idlaaqe xarakadaas wa ashbican dhergina xarakaday jiido xaraf ka dhali waa marka uu mufrad mudakar yahay waxa la xikaayoonaya taniyaa kuu timid waqul waxaad tidhaahdaa manaani wa manaynide manaan waa la sukuunini manaani wa bacda lii aniga waxaa ii sugnaaday ilfaani laba isu dhowaanayo soo dunmayo bibnayni macabnayni laba wiilmacoodana dunmayo wasakin nuunta u dambaysana sukuunii tacdil waad caadilnimo samayni oo manaan manayndhe ilfaanida haddii aad xikaayooni way rafcisan tahay soo ma ahan manaandhe bibnaynina haddii aad xikaayooni way jaran tahay soo ma ahan manayndhe sidaa ayuu u jeedaa qaabkay ugu kala noqonaya garan waayi waqul waxaad tidhaahdaa liman ruuxii qaala kugu yidhaahdo atat bintun gabar baa timid bintuntaasaad rabtaa inaad xikaayooto manahde adoon laguu sheegin haddii inaad alfiyada xifdiso doonto waxaa laga yaabaa manahda minhu inaad u xifdiso mana aha manah weeye atad waa bintun gabaraa timid manahde war gabadha waatee wanuunu nuun qablat almuanaa muanaa ta'diisa hortii xal ay ku sugan tahay muskanatu nunta waa la sukunin oo taniya mu'anas ee haddii aad xikaayooni oo ninbaa wuxuu ku yihay jaa'at imra'atan mantaan oo nuunta sukuuni wanuunu nuun qablata almuanaa muanatadiisa hortii xaal ay ku sugan tahay muskanatu nuunta mid la sukuuninayo weeye walfatxu in la fadxiyoo manataan la yidhaahdaana nasru mid yar weeyoo qaliila wasil la xidhiiri ataa walia ta iyo alif la xidhiiri biman oo man soo ma ahayn nuunta alif iyo ta ku dabadheji jamc mu'anataad xikaayoonha wasil la xidhiidhi ataa ta iyo walalifa alif waxaad la xidhiidhisaa biman lafdiga mana biiri daa binisbatin kalif lafdigaa gadaashiina la xidhiidhi daa ninkani kalifun mid maman weeye biniswatin dumar ayuu ku maman yahay biniswatin aad dabacda inaad xikaayooto manaatdhe oo dumarka aad sheegi waa kube waqul waxaad tidhaahdaa manuuna wa maniina dhe muskinan xaal aad nuunta sukuunini oo manuun maniin aad leedahay in qiila waa haddii lagugu yidhaahdo jaa'a waxaa yimid liqawmin qowmun qolaa yimid liqowmin qolay u yimaadeen qolada oo futanaa fahma leh jaa'a qowmun qowmuntaa rafxisan haddii aad xikaayoonin manuun dheh liqowmin tajaran haddii aad xikaayoonina maniin dheh futanaa walikariimin wa bakiilin fucalaa buu soo wadaa fatiin buu ahaa wa in tasil haddii aad waslini fa lafdu man man lafdigeed laa yakhtalifu iskhlaafi mayo man yaa zaydudhe manta ma bedelaysid marba xaalatulwasli haddii ay noqoto wa naadirun manuuna fii nadmin curif allaylahee gabay ayaa waxaa lagu arkay xaalatulwasli manuuna iyadoo ee la xikaayooday isla markaana wasli ay tahay oo waqfi ayaan ahayn wa shaacir ayaa wuxuu yahay atow naarii faqultu manuuna antum faqaaluu ljinnu qultu cimuu dilaama atow waxay yimaadeen naarii dabkaygay kor yimaadeen qolo dabkayga kor taagan umbaan arkay faqultu waxaan idhi manuuna antum idinku yaa tihiin faqaaluu waxay yidhahdeen aljinnu jinni baan dhahay qultu waxaan idhi cimuu ku raaxaysta dilaaman mugdiga ku raaxaysta dabkayga iiga taga waay faqultu manuuna antum antum buu ka dambaysiyo xaalatulwasli weeye maca daalika haddana wuu xikaayoonay oo xaggee ka xikaayoonaya atow ka xikaayooni oo atow asagaaba ku hadlihayaaya hadal horoo la maqlay inuu xikaayoodo soo lama doonaynin ninkaani maya hadal ay jinka ka yidhaahdeen oo ay yidhaahdeen yuu ka xikaayoonayaa nuuntaa faacilka ah he waxa in la xikaayoodo la doonayo soo nakiro ma ahin nuuntana waa damiir macrife hen macrifu xikaayooday xaalatulwasli buu qaabkaa u xikaayo waxoo idin naadir buu noqonayaa waxyaabahaasay daldalaya wain tasil falafduma wanaadir naadir weeye manuuna manuuna ayaa naadir ah fii nadmin gabay dhexdii ayuu naadir ku yahay gabayga oo curifa la yaqaan walcala maxkiyannahu min bacdi man in cariyat min caaطifin bihaqtaran wax ki xikaayow alcalama ixkiyanahu xikaayow min bacdi man man gadaasheeda xikaayo in cariyat wa haddii ay qawnaato min caaifin caaifkaoo iqtarana bihaa la xiriirsaday <clears throat> halkanna wuxuu ka hadlaya calam khaas ahaan waxaa ku bannaan man istifaamiye ah inaad dabarido ismi calam ah ismigaa calamka oo horay loo soo sheegay kii la soo sheegay wax alla wixii ku sugnaa inaad ismiga dambe calamka aad ku xikaayo manta maahay garo ismigaa manta ka dambey inaad ku xikaayoto calamka ah shuruud buuse leeyahay awalan xarfulcadaf waa inaan laga hormarinin calamka waa inaan taabic la raacinin mufrad waa inuu yahay shuruudu noocaas khudariga ilaa saddex afar sharti meelahaas uu khudariga tirinaya waa yahay ninaa wuxuu ku yidhaha jaaa zaydun man zaydun dheh ra'aytu zaydan man zaydan marartu bizaydin man zaydin yacnii zaydkii hore la sheegay ayaa waxaa dabadhigii man istifaamiye ah isla markaana kii olol la soo sheegay icraabkuu haysta laftiisaad saari icraabkaas icraab ah, xarakatulxikaaya weeyaane icraab ma aha sida raajixa ah ee mantaa mubtadaa ismiga dambena waa khabar ama ismiga dambea khabara mantana waa mubtada ee qaab loo icraababa yani mantaa mubtadaa ama mantaa khabara ismiga dambe waa khabar ama waa mar walba wuu rafcisan yahay qolana waxay leeyihiin may icraabkan saaran laftiisa uu icraaboo caamila ah loo qadari wax ki xikaayow alcalama calamka xikaayow ixkiyanna xikaayowhu calamka min bacdi man man gadaasheeda xikaayow in cariyat waa haddii ay qaawanaato manta min caaifin caaif haddii ay ka qaawan waa haddii aad tiraa maba xikaayoon kartid in cariyat waa haddii ay qaawanaato min caaifin caaif waa haddii ay ka qaawanaato caaifka oo iqtarana la xidhiirsaday bihaa manta la xidhiirsaday wallahu aclam sala allah wslam wbaarik calaa nabiyina